الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد darsigani waa darsigii sagaalaad ee ka mid ah kitaabkii taطhiir الاctiqاad can adraani الإlxaad qaala الإimaam raximah الlahu taعaalى fain qulta shubahaadkii qubuuriyiinta ayuu sheekhu mid mid oga jawaabahayay wuxuuna yidhi fain qulta haddaad tidhaahdo alqubuuriyuuna qolyaha qabuurta aaminsan ama caabuda iyo wakayruhum kuwan qubuuriyiinta ahay oo min aladiina kuwii ka mida yactaqiduuna aaminsan waxna mooda fii fasaqati اnnaasi dadka kuwooda faasiqiinta ah iyo wajuhaaliim kuwooda aqoonta daran oo meel axyaa ay kuwa nool ah yaquuluuna waxay leeyihin haddaad tidhaahdo naxnu annagu laa nacbudu ma caabudna haa ulaa'i kuwaas awliyada ah ama ha noolaadeen ama ha walaa nacbudu ila allaha waxdah axadan allahayna ma caabudno walaa nusallii lahum uma tukanno walaa nasuumu umana soonno walaa naxuju umana xajinno axadana laka ahay saa haddaad ay ku andacoodaan ama aduguba aad ku difaacdo qubuuriyiintii maxaa tala ah weeye qultu waxaan idhi buu idhi way dhacdaa in badan waa wax hadda taagan oo meelo badanba ka jira waad la socotaan tahay dadku way soomahayaan way salaadahayaan way xajinahayaan baa lagu dhihi awliyadanna wadaaddaa ku khalday awliyadanna ma caabudhayaanoo xoogow allay ugu dhowaan way ku tawasulahayaan way cuskan hayaan way kaalmaysan hayaan howlahaas marka howlo dhammaada ma aha ayb waa inagii soo maray qowluhu tacaala maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa waa nas fii mowdic yani xasri baa ku jira wixii a u taqaaneen mxuu ahaay istinaa bacda nafyin min adawaat اlxasri wاlqasri oo ama min adawaat الtakhsiis wax walbo ay la iman jiraan kufaaru quraysh fii baab اlcibaadaat oy awliyadoodii iyo asnaamtooda iyo awhaantooda oo la iman jireen rabbi wuxuu ka soo guuriyey inay yidhaahdeen maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ilahi zulfa waxaan oo dhan waxaan u daba taagannahay ilaha idiin dhoweeyeen maqsuudka iyo haayadu waa allah subxaanahu wa tacaala nimankanna wasiilaan ka dhiganayna aduguna waxaan un taagan tahay ilaahay baan u jeednaaye oon u soconnaaye laakiin awliyada waannu sii maraynaa allay nooga dhowyeen marka waa dameer iyo labadiisa dhagood ka faraysay rihaan weeye xadwa alqudati bilquda isku mid baa tiin sheekhu qultu marka waxaan idhi waxaan kaga jawaabay eh, ictiraadka iyo bushigaas bilaashka ah ee eh, daciifka ah hada jahlu bimacna alcibaada tani waxay ka turjumaysaa jahlun aqoon daray tusaysaa wey ama waa aqoon daro bimacna alcibaadati cibaadada macnaheeda aan la garanaynin fainahaa cibaadadii laysad munxasiratan kuma eko fii maa dakarta waxaad sheegtay cibaadadu intaa basa ma aha salaad iyo soom iyo xaj basa ma aha tawasulka iyo istikaaada iyo nadarka iyo dabxiga iyo aaminidda la aamino ka cabsiga laga cabsado dadkan iyo soo ma aha cibaado bal ra'suhaa ra'su lcibaadati madaxeedu waxaa weeye waa asaasuhaa bilowgeeduba alctiqaadu aaminid weeye aaminid akhri haddaad u baahan tahay wuxuu yahay ogaatay iyo loogu afoobay culumo kitaabka layahdaa mxuu aha imbaa اlqumri biambaaءi اlcumri xaafidna <laughs> xajar sideedda mujalladee makaatibteeda taariikhda ah wadaad buu u wuxuu ku yidhi kaana muctaqadan fiih wa kaana الnaasu yactaqiduuna fiih wa qabruhu yuzaaru wa muctaqadun fiih wa kaana e, annaasu fiihi e, asxaabu ictiqaadin buu kudhihi asxaabu ictiqaad yactaqiduuna fiih waa ninku ammaanahayo waa la aaminsanaa dadku waxbay ku tuhmi jireen waa e, la barakaysan jiray waa laga cabsan jiray itiqaadka muxuu ku sheeku ka hadlay kufrigii ka hadlay sheekhu wuxuu ihi bal ra'suha wa asaasuha alictiqaadu weeye aaminid la aamino dadka inay wax ku tarahayaan ama ay wax ku yeeli karaan waa awliyadii iyo amwaaddii dhimatay waqad xasala waana dhacay buu ihi fii quluubihim qalbigooda waxaa galay caamada iyo qubuuriyiinta daalika ictiqaadka asaga bal yusamuunahu waxay ku magacaabayaan wadaadkii iyo qabrigii muctaqadan aniga muctaqidan buu ii dhigay baana ka fiican baad moodaa mid la aaminsan yahay muxuu qoray idinku muctaqadan idinkaa naga fiican ayib ya maya maya saaka caawaynu fashalanayno kitaabkeena wayasnacuuna waxay u samaynayaan lahu midka wadaadka asaga ah maa samicta soo maqashay oon ka soo oo mimaa kii a tafaraca ka farcamay can lictiqaad wadaadka aamine la aamino wax ku tari oo adeegi oo uu kuu gargaari oo uu kuu hiilin oo ruuxa bako kuu caafiy oo maqanaha uu kuu soo celin oo islaanta awlaad uu ka keeni oo uu roob keeni oo nabad iyo colaad bahayo aaminaad aamintay ayaa waxaan o dhan ku dhisan tahay waa sidaas lianna falka daahirka wuxuu ka yimaadaa qalbiga wuxuu markuu qalbigaada ka yimaadaa samaysaa wax walbo ama weedh ah ama fal ah oon qalbiga ka soo fulin maba dhacaba allaahuma markaasi inuu sahwi iyo sabqu lisaan ay tahayba mooye waxa aad ku hadashay uurkaaduu jiraa waxa aad samaysay waad aaminsan tahay asalku waa sidaa tiibuu sheekhu ka hadlaya waxa ka farcami waa maxay ictiqaadkaasii xun min ducaa'ihim in la baryaa awliyadii wa nidaa'ihim in loo dhawaaqa ah wاtawasuli bihim iyaga in la xidhiidhsado ah oo ilahay loogu dhawa tawasulkuna ataqarub wey ilayhim bihim ila اllah iyo wاlاstiغaaثati in la gargaarsado ah iyo wاlاsticaanati in la kaalmaysta ah fii ma laa yaqdir calayh ila allah baa loo jeeda iyo wاlxalifi awliyada in lagu dhaarto iyo wanadin in sharad loo galo wagayri dalika intaa waxaan ka haynba waa cibaado intaasoo dhanba waa la sameeya waxaan loo sameeyey ictiqaad xun oo ah awliyada wax ku tari ama wax ku yeeli ama wax ku dhibi dadan waxaa samayn sheekh wuxuu yihi waxaad ogaataa howlaha hawlo ka yar baa laisku takfiiriyaaba ku leeyay wadaadku waqad dakara alculamaa'u culammadu waxay sheegeen ana man tazaya ruuxii e, isu ekaysiiya atazaya atazaya asalkiisu waa atashabuh min xayu libaas bay ka dhigan tahay waa waxa la xidho labiska iyo dareyska la qaatay dharkaa zayiga askiisa la yidhahdaa hoomaalka kore waxa lagu qaato <clears throat> ayaa zayiga la yidhahdaa marka alhadya aahir ana man tazaya ay man tashabaha biziyi اlkufaari gaalada dharkooda iyo qablabiskooda ninka u labista saara kaafiran inuu gaal noqon bay culummadu sheegeen buu ku yidhi intaas yartaa ictiqaad oon jirin wey adoon ictiqaadba qalbigaada jirin ayaad gaaladii yuhuud iyo nasaari iyo mushrikiintii dharkooda u khaaska ah ee dharkooda diineed ahaa ama dharkoodii khasaa'ista oo goonida ahayd ahayd baad xidhatay ood labisatay sidii kiristankii baad u labisatay oo sidii yuhuuddii baad u labisatay koofiyadooda yarayd baad qaadatay axmaarada hadda waad aragtay dhar khaasay qaataan maalinka axadda iyo hawlahaas haweenkooda iyo raggoodaba hawli baad isku riday dharkii boobkaad xidhatay qolyahan baastayaashe eh, mxuu ahaaye eh, faafiya kaniisadaha faafiya dimaha dharkoodi baad xidhatay dharkoodi keliya qalbigaadan waxaa ma jiro waa lagu gaala bay culimmadu mid kale waman takallama bikalimati اlkufri weer gaalnimaa ruuxii ku hadlana saara kaafiran bay culimmadu sheegeen fakayfa ka waranmusaysan u gaaloobaynin biman balaqa ruuxii gaadhay haadihi rutbata darajadan ah awliyey amwaad dhintay oon waxba ku tari karin oo ayagoo kuu baaha ninka ka cabsanhaya ee wax moodahaya ee xoolo u bixinhaya saysan u gaaloobaynin buu ninka darajada gaadhay ictiqaadan xagga ictiqaadka iyo wa qowla xagga ku hadalka gaalnimada iyo wa ficlan sheekhu siduu sheegay weeye culummadu way ka hadleen laakiin asagu tafaasiisha ku jirta uma gudbin ee wuxuu rabaa gaalo laisku shabahay oo laisku ekaysiiyey keliya in lagu gaaloobo asalka masaladu uu sheekhu ka hadlaya asl almas'ala tafaasiisha fi lmadaahibi hadda howl u marka maxaad moodaa weeye ninkii marka ilaahay khayrkiiba baryahaya ee u gowracahaya ee wax moodahaya madaahibtu afarta ah iyo maalikiyada iyo shaaficiyada xanaabilada masaladan tashabuh bilkufaar way ku kala duwan yihiin ragga ugu cadcad ee wax ku takfiiriya waa madhabka xanafiyada xanafiyada ayagu haddayba sugnaato dharkaani in ay gaaladu gooni u qaataan muslimiintu dhar bay xidhaan midna waa la wadaaga gaal islaama waa la wad xidhaa ayib qamiisyaha iyo qaababkani waa inta badan muslimiin baa qaata soo sidaa ma ah gaaladun dhar u gooni ay leeyihiin midda waa mid suuqaqa yaalloo dadkao dhan ka dhexeeya midka mushtaraga lagama hadlaayo dharkay gaalada u khaaska ah qaablabiskooda iyo diintooda iyo howlaha u khaaska ah haddaad xidhato ama markaasi qasdan u xidho bimacnaa jacayl aad jeceshahay gaalada iyo diinkooda ama u xidhanine gaal baatay cinda alxanafiya sida raajix agtooda khilaaf bay ka qabaan laakiin almashhuur wالصaxiix min madhabihim wa alkufru khilaaf bay ka qabaan xanafiyadan ogu cadcad waxay u dhow yihiin xanafiyada laakiin marka la taxriiriyo khaliil ibnu isxaaq iyo dasuuqi iyo dirdiir sharxigiisa sagiirka iyo mxuu ahay raggaas marka mutaahiriintooda waxay gebagabeeyeen in ay la yihiin madhabkooda madhab ashaaficiya walxanaabila shaaficiyada iyo xanaabilada iyo muxaqiqii almaalikiya waxay leeyihiin atashabuh bilkufaar mujaradan laguma gaaloobo inay niye iyo ictiqaad raacda mooyeen dharka haddaad u xidhata xuban lidiini اlkufaari xuban eh, lilkufaari xuban limuctaqadihim wa niyatan waictiqaadan markaad u xidhato unbaad gaaloobi hada madhab alxanafiy eh, madhab alshaaficiya walxanaabila walmaalikiya saddexda madhabna khilaaf baa ka jira oo niman ku biira xanafiye laga waayi maayo shaaficiyo xanaabilana niman ku biyo shubtay xanafiye laga waayi maayo wakadalika almaalikiya laakiin madaahibtaa saddexda ah ee jumhuuru culamaa'ihim waxay ku tageen atashabuh bilkufaari waa kufrun idaa saxabahu ictiqaadu wa niya aw xubun lidiin اlkufri wاlkufaar halkaasa iyagu marahayaan shaaficiyadu alimaam الnawowi kitaabkiisa arawd rawd aalibiin wa cumdat muftiin mujaladka lixaad afar boqol sagaashan iyo kaga hadlaa raafici baa wuxuu ihi fanigan markaynu mar riddati wاlibtidaad ragga annaga asxaabu shaaficiya way baxdigooda ma badnee nimankan baasha sharxaya wakhti ku bixiyo waa xanafiya buu bal ayaga aan wax ka soo gooriyo markaasuu sii daya bad asxaabuna wuxuu uhi waa calى kutub اxanafiya fi dalbaab markaasuu soo guuriyey kutub اxanafiya wixii ku qoraa wuu sardiyey wuu wado wuu waday nawowi marka asagu muxuu sameeyey intiibuu talkhiisiyey rawdaha wuxuuna qabaa alimaamu الnawowi in atashabuh biاlkufaar ama koofiyadoodii xidho qalansawat almajuus ama zunnaarkii xidho baylkii iyo khiyaarkii calaamadihii gaaladu u khaaskayd xidho haddaadan ictiqaadan u xidhanin wa xuban lidiin اlkufri wa niyatan lilkufri wa iraadatan lahu ku gaaloobi mayse wadaad miskiinoo marka laa yuxsin an yastadilla oo waxaad warkooda nawowa wuxuu banneeyey in gaalnimo maslaxa loo geli karo oo maxaa jira wuxuu yidhi haddaad gaal isku shabahdo adoo soo daynaya muslimiin meel ku xiran ama xoolo ay gaala ka haystaan ka soo fakisanhaya lagu gaaloobi maayo wuxuu u baneeye kufri buu maslaxa u baneeye waa miskiin laa yuxsin an yastadilla in loo ah, duceeyo weeye nabigu ooma arkay inay tahay he kufriba kama aaminsano waa xaaraan buu taagan yahay qultu asawaabu waxaasoo dhan uu raafici sheegay kufri ma aha idaa lam takun hunaaka niyatun buui binasi sariix ka akhri kitaabkan kuu diray وkذaلika الشhaaفiعي subki baa la lugayn nafس شhay شhaaفiعiyo maسلة التashaبه بالكفاar ma qabaan inay gaalnimo tahay idaa lam tusaaxib niyaة واctiqاad weligaa ha khaldami mujarad yaa wa gart si fiican Mhm. yani tijaaradii wuxuu kala qaadayaa asrada mhm. ma gaalaysiinayo hadalkaasi hore waa hadalka raafici uu ka soo guuriyey can ilxanafiya qultudiisi hawshu ka bilaabanaysaa nabigu qultiisa la akhriyo qultu asawaabu waa jasmiyey waxaa kaaga daran jamaaduun isnawi muxaqiqii ashaaficiya kitaabkiisa la yidhahdo muxuu almuhimaat fii sharxi اrawdati wاraafici mujaladka sideedaad wuxuu idhi alsawaabu fii madhabina waa siduu nawowi maray howluhu raafici sheegayaan lagu kadsoomin buui shaaficiye waa inaad ogaato agtoodu atashabuh bilkufaari mujaradan kufri ma aha waa muxaramaad baabulmuxaramaadna waxaanu isku ogeyn daruuraa gasha soo sidaa ma aha dad xoolo ku soo daysan ama muslim aad ku soo dayn way bannaan ma ahe waajib bay noqonaysa laakiin haddaad niyo iyo ictiqaad raaciso markaasaad shaafici kala baxaysaa alimaam shaabidiin ramli fataawidiisii inta maktabadda waa la weydiiyey madhabka anagu waa sidaas laguma gaaloobo ilaa biictiqaadin waniya fii hada masala dasuuqi xaashiyadiisa cala sharxi sahiir maalikiga nafsa shay kaniisad haddaad aadda buuri oo dharkeeda aad qaadato ku gaaloobi maysid ilaa an yusaaxibahu niya wاctiqaad waa maalikiyo yani masaladan tashabuha ayaan lagu khaldamin fuqahadu waxay ka qabaan xanaabilo waxay gaadheen haddaad saliid xidhato halkaa luqunta ka lalaadiso baxi baa u dhexeey magaalo mise maya maxaa kuu dhiman saliib irax hada alwaana min cunuqika cadi bn xaatim lagu yidhi saliib haddaad qadaatood koorti lusho ma gaalnima mise may xanaabilo ka niqaasheen niman baa waxay rajaxeen inaysan kufri ahayn kitaabu اlfuruuc libni muflix ka muraajace mujalladka tobnaad boqol sagaashan iyo ko idan nimanka hawshaasi ku kalax tegay ee birta kaa asli markaad ka agbaxo tashabuh waxaa weeye aima alxanafiya calaa khilaafin fiihim rawdaha waan sheegay mujalladka lixaad afar boqol sagaashan iyo labo almuhimaat fi sharxi اrawdati wاraafici lilasnawi mujaladka sideedaad laba boqol sagaashan iyo afar alfuruuc libnu muflix mujaladka tobnaad boqol sagaashan iyo kow sharcu اlkabiir alcaziiz fi sharxi اlwajiiz lilimaam raafic abulqaasim shaykhu اlmadhab mujaladka koyo tobnaad basna kaga hadla qadiyadda hadda sooma haysataan makaatibta waa yaallaa mujaladka koyo tobnaad sabxada boqol iyo shan sabxada boqol iyo shan yuu ka soo gooriyay axnaaf basna uu ka hadlaa idan waxaa weeye sidaa wax u ogow lagu khaldin marka eh, qadiyadaas waa inta ama alaxnafiya kutubtooda u laabo kutubtooda u laabo fatawada riml maan aqoon marjiceeda laakiin waan eh, safxada ima qoro laakiin un kitaabu ridda qaybta u dambaysa fatawada ridda ka asna hawsha uu kaga hadlaa jaladka kuusana matwada idin yaal almuhim almuxiiط الburhani eh, lisada maxamuud abilmacaali yaa ugu faahfaahsan waxay isku dhowaayeen xagga xilliga raafici asagu lix boqol iyo siddeed iyo tobankiibuu dhintay meesha raafici u dhintay lix boqol labaatan iyo saddexda hijrada markuu isku dhowaayey muxaqiqiinta marka waxaa lagu tiriyaa madaahib alxanafiya asagu mujalladka toddobaad afar boqol labaatan iyo toddoba qadiida kaga hadlaa bitafsiil bad buu sii daayaa masale tashabah meel buu saaray wuxuuna sheegay in culummada madhabku badankood ay takfiirka qabaan rag badanoo muta'ahiriinana ay halkaa mareen hidaayada albidaaya mxuu ahaay alhidaaya lilmarkhaynani nafsa shay baa ku qoran kutubtoodao dhan kan hadda yaalla alxaawi lqudsi ee dhowrka mujaladka nafsa shay baa ku qoran xanafiyo ayagu meeshaasay mareen marka nufariq inaad ogaato weeyo horta ninkan yidhi tashabuhaa maslaxa ku bannaan horta tashabuh muxuu ka aaminsan yahay weligayaan lagu dagin moogtahay in la isxaabiyo idinkoo waaweyn u indhaha la idin cameeyo waa musiibo ninkan tashabuha ku banneeya bilmaslaxa tashabuh horta muxuu ka aaminsan yahay maada yactaqid wain kaana xanafiya xataa waa inaad ogaato leanno ayagaa khilaaf ka qaba masalada bixaddi daatihi wadaadkan hal yara atashabuha bilkufaari kufra muطlaqan miyuu u arkaa mise kufri buu u arkaa maca alictiqaadi wاlxubi wاniya waa tafsiil ba lagaga baahaya marka qolya masaakiin ummadda lugoyn baan arkay gebagabadu hawshuu sheekhu sheegay sancaani waa arin asalkeedu ay jirtoon khilaaf badan kama kama jiro bimacnaa aslulmas'ala in takfiir uu ka taagan yahay taasi sheekhu intaas oga jeeda tafaasiishana mar inuu sii galo laakiin intaas madhab walba waxaan kaa siiyey mxuu ahaayey hal marjac maalakiyada aan soo ilooba laakiin idinku meesha ka raadiya waxaan jeclaan lahaa inaad u noqotaan kitaab wadaad mucaasiro qoray baa jira oo qadiyadaasi kaga hadla taqriiban laba boqoloo bej wax ku dhow qadiyadan axkaamu fani tamiil kitaabka weyn ee layidhahda axkaamu fani tamiil axkaamu fani tamhiil qolya waxaa jira riwaayado dhiga masrixiyaad dhiga waxay shabbahayaan qolya abulahab iska soo dhigi abujahal sana caabudahay waana muslim la soco hadda mid baa iska dhigi muxuah musalimat lkadaab iska dhig oo sanamka wax u gowrici oo qur-aan balaayaa akhriy inaa acطaynaaka aljawaahir sii dayn <clears throat> fasalli lirabbika wajaahirta ku haya ayib marka hawshaasuu aad oga hadlay gaalnima ma mateli kartaa gaal ma iska dhigi kartaa taqamus somalia mid fanaan oo mxuu ahaay jilaa oo maraykanoo iska dhigay khaalid mawli iska dhigahaya khaalid marna xamse iska dhigi baasha carruurta fidsan jireen arrisaala soo lama arag howlahaasuu aad oga hadlaya wadaadku wakhtiba ku bixiyey marka masalada markuu soo gaadhay tashabuha bad dhigay wuuna taxqiijiyey masalada mawdac wax lagu tagfiirin iyo markaan lagu tagfirinayni iyo madaahibta talkhiis iyo baxdi daqiiq ah iyuu ka waana axsanu man takallama fi lbaabi intaan arkay xataa rag gooni wax oga qoray ninka iska leeyahay muxuu ahaa tashabuh fi اfiq اislaami mujalad dhan weeye mana khayr badnaba siiisuba mujalad dhanoo khalidaa loo caqido weeye mana tabar badno mukhaalafat اlkufaari asna ninka iskale ma tabar badno madaahiru tashabuh bاlkufaar ma tabar badno ninkan laakiin axkaamu fani tamdiil iska leh waxaan leeyahy baxdigiis waa baxdi daqiiq ah hala akhriyo kitaabkaas wadaadkii macaasirka magaciisii waa ii gooyey laakiin kitaabka magaciisa waka axkaamu fani tamhiil sheekhu marka wuxuu ihi fain qulta haddaad tidhaahdo ninkaan haysani waa waa la araysi waa la carayin karaa insha allahu tacaala laakiin had nusqun baan haya la socdaa yaan laiskugu kay imani fain qulta haddaad tidhaahdo hadihi الnuduur iyo wالnaxaa'iru maa xukmuhaa nuduurtan shardiyana lala gelahay marka wuxuu leeyahay nimankan inaan ku tagfiirino caqaa'idan iyo afcaashan iyo aqwaashay samaynayaan wax la yaab lama ah maxaa yeele culammada islaamkaba waxay qabaan gaalaad isku ekaysisay keliya adoo niyada ka jaceen oo qalbiga ka jaceen ku gaaloobayso weer kufri ood ku hadasha diinta kaga bixi nimankan marka waxay isku dareen buri quburiyiinta ficil iyo qowl iyo ictiqaad marka nimankaa gaalnimadooda ka hadlin buaan isweydiin hana difaacin walaa takun lkhaainiina khasiima fain qulta haddaad tiraadaba haadihi nuduuru nuduurtan sharadkan jamcu nadrin sharadkan loo gelahaya awliyada iyo wanaxaa'iru jamcu naxiira waxyaabahan la gowracahayo dabaa'ixda maa xukmaa maxay tahay xoolaha nadarka qubuurta la keeni iyo gowracan lagu gowracu qubuurta dusheeda ee awliyada loo bixin iyaga dartoodna loo gowraciyo bisim magacooda lagu gowraci maxay tahay qultu waxaan ku idhi buu ihi qad calima masale fiican buu sheeku ka hadlaaya <clears throat> qad calima wuxuu ogaaday bu kullu caaqilin nin walba dhugloo wax garanhaya ana alamwaala hantidiyo xooluhu casiizatun qaalibay ku tahay cinda ahliha xooluhu aad baa lagu dagaalamaa man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid baa sharcigu ka yidhi xoolaha shilinku bilaash laguma bixiyo qolyaha markay soomaaliya caayahaya nin bakhaylnima hebel hadii gacanta laga jabiyo tanoo ku qabsan haddii ayna laga jabiyo ilko ku qabsan inaad kukaba ka goysama shilinka qaadamaysa bay kuleeyihiin naftiisaa ka soo horeysa yani shayga adduunyada aad baa loogu adag loogu faradagyahay yascawna waa waa harjadaan fii jamciha ururinteeda yascawna waa ordaan way dadku way shaqeeyaan fii jamciha xoola in la urursho walow biirtikaabi kulli macsiya haba ku heleen oo ku jamciyeen biirtikaabi kulli macsiyo walba fuulideeda iyo kudhicideeda ha ku helan waxa waa xaala may biicabaal war ribaa ku jirta maya biil baa ku jira ma jirto meeshuu shilin ka heli sida daksigiiba ugu dhacaya ruuxa bani aadamka ah wayaqطacuuna waxay gooyaan alfayaafiya bahgooyada fayaafidu waa dhulka cidlada saxaraha ah, ee lama degaanka ah ee bahalku kugu cunay hayjada cidlada ah min adna alardi dhulka kiisa dhow iyo walaqaasi kiisa fog bay aadaan meel dhow bay xoolaha u raadiyaan meel fog bay u tagaan hindiya jaynay u aadaan soomaali markayse meeshan ka safarto bangkok bay ka dhaceen filibiin bay ka dhae meel aysan tegin ma jiraan xoolaha xaggee loo raadiyey haweeney somaali boorso jidur af aqoonin oon dal aqoonin halkan ka dhaqaaqi marka intaasoo maxrataraka iyo dhib waxay u gelaysaae xoogow shilin aad kordhisi waxaan adduunyada waa hawl khatara wey sheekhu muxuu rabaa wuxuu leeyahay waxaanood xoolood bixinaysaan aad awliyada siinaysaan aad qabruud ku gowracaysaan haddaan ictiqaad weyn uusan jirin ood leediin xoolaha waxaa idinka fiican waxaad meeshan ka helaysaan xoolaha lama bixiyeen buu leeyahay so sidaa ma aha waxaan xoola waxaad u deerdaraynaysan oad u shubaysaan waxaad aaminsantihiin xoolaha shay ka qiimo badan inaad meesha ka helaysaan ama haddaad bixin weydaan idinkii xooluhu aad mufbaxaysaan war ictiqaad ba waxaan idinka keenhaya ma xoola lagu ciyaaraa oo la bixiya maxaa loogu dhammaan oo ragga loogu laayaa dhowr halaadoo la qadaba boqol raa u dhimanaysaa shaarica ku yii toban shina laga qado ku dagaala lagu dilay shahiid baa tahay xoolu ma hawl sahlan baa falaa yabdul axadun axad ma min maali maalkiisa shay waxba ka bixin ma ilaa lijalbi nafcin akara minhu mataa mise ma ah ma bixiyo marka hadda aad xoola sadaqaysan malyanna allah ka dhigay malaayin markaad bixinayso waxaas leedahay aakhara waxaad ka heli wax ka khayr badan maanta maalin ka qiimo badan baad u baxsan doontaa ama nacfi adduunyaad oogu dhiman xoolaha bixintooda ama mid aakharaad ku rajaynaysa lakiin xoola la iska bixinayo cadhaa ma ah marxaba muxuu idin qoray ilaa bimuctaqidin buu idin qoray miya aniga waxaa ii falaa yabdulu ma dhiibo oo ma baxsho axadun axad min maalihi xoolihiisa maalkiisa xaggiisa shay-an wax kama bixiyo ilaa lijalbi nafcin dheef soo jiidashadeed mooyeen ilaa isku mid un wey ilaa limcutaqidin waa jalbu nafcin aw dafci doran weye ya hormamiya ilaa lijalbi nafcin nafci soo jiidashadii un mooyeen nafcigaasoo agtara ka badan minhu min almaalka aad bixisay aw dafci darari ama dhib iska difaaci xoolaha waxaa loo bixiya inaad dhib iskaga difaaci ood balaaya iskaga xijin ood iskaga dayri ama waxaa loo bixiya inaad dheefiya wax ku hesho nabad iyo adduun aad ku hesho war oolaa maad u shubaysaan bu ku yidhi fanaadur ila ninka qabriga u shardahaya ma ahraja ma usan saarin ma bixinin maalahu maalkiisa ila lidalika oo ah ama dhibaato iskaga difaaco ama uu dheef ku soo jiito wa hada ctiqaadun baail midkaasna waa ictiqaad baailoo kufri ah ilaahay hayrkii yaa wax dhib kuu geysan oo dheef kuu tari wuxuu alla mooyeen cid kale uusan awoodin waa ictiqaad baaila walow carafa annaadiru ninka sharatamaya hadduu ogaan lahaa bulaana maa araada wuxuu bixiyey wuxuu doonay baailnimadiisa cafwan wuxuu doona waa jalbu nafcin wa dafcu durin ah ma ahraja ma bixiyeen dirhaman hal shilin waysar ma bixiyeen caynteen nus ma bixiyeen kumi ma dhiibeen fa ina alamwaala amwaashu casiizatun waa qaali cinda ahliha soomaali waxay yidhaahdeen wax rag lagu mamaame eh? saxarada hadday dheheen duxoolele iyo xaaji jiljilcow baa aaradu wa urayso qarmoon ma aha hadday xoolo yeelato saxaro qaa'idku hadduu xoolo yeesho lama dhihi karo mxuu ahay xaaji mxuu ahay saxaro iyo xaaji haa'idoo lama dhihi karo maaa lihi xaaji jiljilico lama taagnaan karo kufahaya waa kala daadanhaya weeye xaajinimada iyo magacan quruxsan iyo hawlaha jiljilico maxaa keenay xoolaha keenay shayga adduunyada waa lagu <laughs> waa inahu lixub اlkhayr ay ilmaali la shadiid marka falamwaalu casiizatu cinda ahliha qaala tacaala walaa yasalkum amwaalakum ilaahay xoolo idin weydiisan maayo in yasalkumuha hadduu idin weydiiyo oo fa yuxbikum rabbi idin dhibo oo jahdi idinku samey xoolihii dhiiba laydin yihaado tabkhalu waad bakhaylaysaan maya allow dhiibi mayno haddii xoolahoo dhan bixiya ladi shilin dhiibi maysaan wayukhrij rabbi wuxuu ama bukhligu yukhrij faacilkeeda ama bukhligaad ka dhigi ama ilaahay subxaanahu wa tacaala adqaanakum xiqdigiinni iyo diinna caybkiinni soo bixi haddii loo nin walba wuxuu hayo xoolihiisa boqolkiiba siddeetan ha bixiya saaka shilin bixin maysaan diintan maxay ahayd dadka mooraduugaysa waad la diintan dadka mooraduugaysa waxba aan reebayn carruurta maxaa lagu biili xaggee loo qixi waa sidii sidan baan rumaysna nabi maxamed baan jeclahay oo naftayda iyo maalkayba allaan ka jeclahay xanafiya waxay dhaheen waman qaala lizawjatihi anti axabu ilaya min allahi wa min rasuuli faqad kafar aad baan gabadhyaha kuu jeclay ilaah iyo rasuulba waan kaa jeclahay gaal waydhi ninka asaga ah. ya kaa la ah. diinta waan kaa jeclay aduu dhaana warraba hadde kitaabka ilahi waan kaa jeclahay ya wayurij adqaanakum ha antum haaulaai tudcauna litunfiquu fii sabiila ilahay mahraati shaahid baa la keenay badan baxsh haddii la yidhaahda aydan waxba bixinaynin ood ku bakhaylaysaan xumaantiinna diineedna ay soo bixi iyo karaahiyada diinka ha antum haaulaai tudcauna litunfiquu fii sabiili illah warjidka ilahay ku bixiyaa ladin wax yar oo cushur ah ama waa infaaqun fi اlghazwi wاljihaad ama waa infaaqun fi الzakawaat oo ah xoolaha u badan inaan bixino inagu waa ma haddaynu nahay muslimiin waxa u badan inaynu bixinno waa cushur hantidaada toban meelood meel boqolkiiba toban tobankiiba hal ma loo socotaan kiristanka adduunka jooga kaniisadaha waxay ku bixiyaan inta kaniisadaha ku xidhan hantidooda boqolkiiba waxay ku bixiyaan shan boqolkiiba shan bay ku bixiyaan yuhuuddu waxay deeqaan waxay hanti leeyiin boqolkiiba labaatan iyo shan boqol shan hadduu helo labaatan iyo shan buu gon waxa usoo toddobaatan iyo shan kun hadduu helo maxaagu-i laba boqol iyo konton toddoba boqol iyo konton buu la soo hadhaaya malyan hadduu helo maxaa go laba boqol iyo konton kun oo shilin buu bixinaya adigu malyanka maxaad ka bixi maka xataa zako ka labiiyo toban bilood ah han iyo labaatan kun waa malyan han labaatan kun oo shilin laba wiil baa maalin ku qadaysa intaasaa weliba laisku karila'yahay oo bixiya geelu markuu shan gaadho yaa lihi geelkaama rabne ceesaanna sii bas adigu markuu afartan gaadho waxar nooga soo qabo lodoo soddonka xumbuuxda ku haysa qulqulaysa dibi uu eh, calool buura naga sii hantidaadu dolarka markay gaadha taqriiban he ay gaadha lacag ku dhow he adugu li an boqol oo kunoo shilin markay ku dhawaato way ka badantaha hadda u malaynaya dahabku meequ marahaya ma soo noqday baalka isagoo shan kun iyo kor marahaya igu dambaysay adugu waa afar boqol iyo kontonku lacag ku dhow markaad hesho oo kenya mani ah yaan kaa rabnaa boqolkiiba laba ya badh two pointy five boqolkii laba shilin iyo badh naga sii labadii boqol shan shilin naga sii kunkii labaatan iyo shan shilin naga sii waa xaggee wa maca daalika waxaad rabtaa inaad gaala iska dhicisaan inaad gaala iska dhicisaan baad doonaysaan ilahay tiibuu ka hadlaya ha antum haaulaa'i tudcauna litunfiquu fii sabiili faminkum man yabkl waman yabkl fainamaa yabklu can nafsih yani ninka wax ku bakayla asagaa iskaga bakaylay war zakada iyo sadaqaadka adaa lagaa qaadaa adaana laguu qaadaa matamisan maaha naftaada laga qaadi aday kugu soo noqono wax ku tari cid ay wax tari ma adigaan ka ahayn cid adiga kaaga xun ama kaa mudan ada aakhara u baxsan safiih baa tahay in la shara waxba aan gerino ku nafbaxaayo waa in intii xoog qaado eh, khasnada aakhara lagu dhiga wey aduu wax fahmaynini idan sheekhu aayadda wuxuu u keensaday in bini aadamku hee xoolaha ay ku adag yihiin khaaliqu eh, abuuray baana ka hadlaaya bal waxay keeni lahayd inay diinta kabadidaanba oy xumaan ii karaaye ka soo baxdo sheekhu wuxuu uhi falwaajibu shayga waajibka waxaa wey tacriifu man akhraja annadra in la baro loo qeexo ninka nadarka bixinhaya biannahu nadarku idaacatun limaali maalkiisaoo la beerdareeyay inuu la dhumiyo lagu ciyaaray wa annahu laa yanfacu inuusan wax tarinin waa in loo sheego maa yukhruju wuxuu bixinhayo walaa yadfac uusan ka difaacaynin canhu xaggiisa daranan dhib waqad qaala sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi ina annadra sharadku laa yأti bkhayri khayr ma keeno khayr aan rabbi kuu qorin oon kuu qadarin nadar keeni maayo maalinkaad xab iyo biyo ahayd ee dawaawiinta laguu qorahaya wax walbadu calfan amaad cuni maalinka ayadaa ah wixii kuu qoraan baa kuu iman nadarka waxba kuu keeni maayo wainamaa yustakraju waxaa wax lagagala soo bax wax lagaga qaataa bihi binadri min albakhiil ninka bakhiilka ah oon waxba bixinaynin baa dhihi saa iyo saa hadday noqoto ilahay wuxuu ule inaan intaasu xoolaa bixiya wixii buu heli horena uu qoraad la soco hadda markaasuu mooday nadarki inuu keenay xoolihiiba bixin waa laga qadeen asaga oog laga noolaan mayo wuxuu faa'iiday ma jiraan riwaayad kalea caddeeyey nadarku qadarka waxba bedelo waxna ma keeno ee asaga laftarkiisa yaa wuxuu noqonayaa sabab min asbaabi alqadar ah saxaabada nebi maxamedow daaweyn isku daaweyno iyo tufmo isku tufno hal tanfacu min qadar illahi bay hal taruddu min qadar illaah waxaa jiray dhen daawooyin markuu ruux xanuunsada aan siino tufmooyin laisku tufo kuwa dabka ku tufa kuwa maska ku tufa kuwa qodaxda kusaydha ku tufa hogu tufmooyin baa jira hawlahaani qadarka ilaahay ma difaaci karaan nab wuxuu hi hiya min qadar illaah tufmada iyo daawada qadarka ilaahay ka mida ah. bimacnaa waa maxay ilaahay baa marka horeba qadare oo meel ku qoray maalinka inaad xanuunsato xanuunkan uu sabab kaa yeesho adoo besta ana lagu yidha qur-aan maraa kugu gooyaan kadamba berri xad ka boodaba horaan bay qadarayd qur qadarka ma celiyee ilaahay baaba asbaabtaa laga dhigaa marka hore qorayd wax walba wuxuu ku ridaa bisababin wa asbaab ma jiraan buu shaekhulislaam iyo waana shay cila taama sababun taamun ma jiraan ilaa mashii'at wa tacaala wax walba wuxuu rabaa in sababkii la helo shuruuddiisii la helo cila eh, maanic meesha ka baxo seeftu waa sabab waxgooya halka haddii la dhiga waba goyn mayso laabudda min daaribin biha soo sidaa maaha ayadu waxbay jartaa laakiin nin qaado oo kugu dhufta gacan xoog badan waa inay qaado waxaa kaloo shardi meeshay ku dhici maxalku waa inuu qaabil yahay lildarbi wa bir hadday ku dhacda ka waran ayadaa afbeenaysa haddaan seef la bacay bir kusii da balaystara ah seeftaa jajabi waxaa lagu yaqaana laakiin marka ruux la saaro madaxiiso qoslin aggaa ku rido yani seebtu iyadoo saab waxgooya ah haddana waa in ay hesho saab dhammaystiroo muqawi ah, miyadin daaribatin wa maxallin qaabilin lilxazi wاlqaطci waxaa kaloo shardi ah in maanic meesha ka baxo dabku waxbuu gubaa nebi ibraahim baa lagu turo gubi waay ka waraade yani waxaa weeye shan walba ilaahay baa awoodda geliya laakiin in idan khaasa u haysto nadarkuna waa nafsa shay weeye wayajibu waxaa waajibaya radduhu maalkii in la celiyo ilayhi naadirkii loo celiyo waa xoola bilaash lagaga qaata laga bobsado la siray nadarku axkaam badan buu leeyahay shuruud badan buu leeyahay khilaaf culus baa ka taagan baxdigaas waa baxdi fiqiyaad hunaa waxaan haynaa baab alcaqaa'id baynu ku jiraa u bixi mayno gebagabadu markaa dee loo baxo wuu fara badan yahay cashirku waa cashirka caaw inaan dheereeyaan rabaa usbuuca dambana aan dhameeyo haddii la yidhaahdo marka hawsha waa ka tagaya macnaha uu sheegay sheekhu wuxuu ku yimid min xadiiثi أkhrajaahu fi الصaxiixayn ina الnadra laa yaأti bkhayri wainama yustakhraju bih min albaqiil wuxuu ku yimid min xadiiثi bni cumara fi الصaxiixayn taasi marka xoolihii ruuxa laga qaaday miskiinka ahaa ee jaahilkaah ee mushriga in loo celiyaa waajiba oo xoolo dulmi lagaga qaaday taa waa masalo hadihi xukmu nuduur waxaa ku haray ninka nadarka ururinaya sharadka ururinaya wuxuu ihi sheekhu marka wa ama alqaabidu ninka ururinaya qaadahaya linadri xoolihii nadarka qaadahayayna fainahu xaraamun calayhi qabdu xoolaha inuu qadaa xaaraanka ah oo uruuriyo yaa kuu dirsaday yaa kuu dhiibay waa xoolo aad dulmi ku qadanayso liannahu maxaa yeelay akala almaala aklun limaali naadiri wey aklun cunitaan wey limaali naadiri ruux shardiya maalkiisa la cuno bilbaaili bilaash iyo xaqdaro lagu cuno laa fii muqaabalati shay asagon waxba loogu bedelayn inaad hasheeda qaadataan ku ogaan laakiin dahabkayga qaada lacagtiisa dhiib kitaabka qaada lacagtiisa dhiib haaf beriisa maqaxay ka cun lacagtana miiska saar waxaan isdhaafsanno isweydaarsanno laakiin iska jid daldal soo soco maxaad ii qabatay sheekh cabdiqaadir baa kuu adeegi doona oo shee cabdiqaadir maiidaa baa dhashay markuu ari ii war xoolaha kee way xoolaha badhnaa ka soo dhig yacni waa wareer idib darra bilaash baa lagu qadanaya xoolihii islaag wqad qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa takuluu amwaalakum baynakum bilbaaili ha cunina xoolihiinna bilaash ha ku cunina waa in lagu cuno waxaa weeyaan si sharci ah ama tijaaro iyo aqraad dunyawiya oo mubaaxo oo bannaan ama qarad aakharo oo mashruuca ruux muslimka miskiinka musaafirkii agoonkii dhibbanihii xoolaad siin wax adduunya ah kama rabtid waxaad ka rabtaa laakiin maa cind allah ilahay agtiisaad wax ka rajaynaysa waa shay mashruuca ah. layskugu yeedhay lays amray sharcigu ammaanay la geray laakiin hawshan aad meesha u fadhiisateen sheekhu marka wuxuu yidhi walinnahu nadarka la qibdoonhaya la uranhaya taqriirun sugid weeye linaadari kii naadarka aad ku sugayso calaa shirkihi caamaygii mushriga ahaa ee xoolaha lasoo hinaanhidee la soo orday ee sheekh cabdiqaadir ruuxiisii weeye kistiisii weeye xoolahan ku nadari wey la ordaaye keen waad fiican markaad tiraado maxaad u ogolaatay shirkigii baad sii suuqgelinaysaa gaalnimadii xumaantii baad u sugaysaa in la yidhahd war yacwe warxaan jooji ma bannaano waxaan ka noqo xoolahada ciisha iskaga ciyaarin qabriganaha ku khaldamin wadaadka meesha ku xabaan u duca ilahay inuu naxariisto oo ilaahay dembigiisi dhaafa asagaa maan duca inooga baahan oo dhul jiro oo dhintay oo aakhiro jira war xoolaha haysa masaakiinta kale iyo agoonta iyo qaraabada iyo ahalka iyo reerahaas lacag xoolaha in yac la dhahay ahay haddii la horboodo soo uruuri ahlullaahi weeye la yidhaahdo waa maxay waa xayeysiin iyo meelmarin la meelmariye weeye shirkigii wa qubxi ictiqaadii iyo caqiida xumadiisii oo loo sugay weeye wa ridaahu bidalika iyo in lagu raadli noqdo shirkiga asaga ah ama aduu aad ku raadli noqotay walaa yakhfa mana qarsoona buu yihi marka xukmu raadi bishirki faqad ajmaca alculamaau cala ana raadi bishirki mushrikun wa kaafir ninkii gaalnimo ku raalin inuu gaal yahay muran ma laha hal masalo bay xanaaftu ka qabaan khilaaf xanafiyada uun waxay dhaheen alridaa bikufri nafsika waa kufrun bilijmac laakiin alridaa bikufri hayrika laysa bikufrin qolyaa yidhi xanafiyada ka mid a ah. khilaaf baa halkaa ku jira waxaad raalli ku tahay maalan hebel inuu gaal ahaado oo gaalnimada ku dhinto ilah gaalnimada ku dilo oo weligiisun toobadkeni baa tiri maxaad horwal noqotay marka ninkaas inuu gaal ahaado weligii gaal ahaado oo gaalnimada ku dhinta ilahayna markaas si adag oo aakharo uga argoosto oo naartu quwaaxdo inaa min almujrimiina muntaqimuun ay ka dhacdo laakiin adugu haddaad ku qancado biridaa bikufri nafsika kaafir baa tahay bilijmaac laakiin aridaa bikufri hayrika tafsiil bay xanafiye geliyaan oo masalada oga jeedaan masaladaa oga jeedaan fii baabi alintiqaam laakiin kufri aan fii baab اlintiqaam ahayn haddaad ku raali noqoto isagu waa kufri agtooda oo kufri likayrika ah ayib hmm. oo ah hmm. xadiikaasi fii jaamic tirmidi khilaaf baa ku jira isku waxaan leenahay jibriil ma ku raali noqday inuu gaal ahaado maya kama celinin tooba tooba maa la aqbali lahaa toobada maa la aqbali lahaa falam yankun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'ow ba'sana yacni hawshaani ya wuu sheegay wuxuu yihi makhaafata an tudrikahu raxma asal ma ahayn laakiin ilahi baa iska naxariis ballaarane waxaan ka baqay naxariista ilahay inuu meelon ka soo fakato ya hadda ma kufri kula noqday farqi waa ma ogtahay waa aridaa bikufri hayrika waxaan ka hadlayne kufriga xaqiijiya adiga inaad meesha ka dhacayni mooye annaga kufri ma hayno shee cismaan meeshan kufri kuma hayno laakiin jibriil wuxuu ihi waxaan saa u yeelay nabi makhaafata an tudrikahu raxma usuulu shariicana naftu ruuxa halkaa markay baashu soo gaadho maa lam yuqarqir baanu isku ogayn idan halkaasi ma la aqbalaa iimaanku waa masala khilaafiyo ibnu taymiya uu baxiyo ibnu caqiilla uu ka hadlay dagaal baan ka taagan yahay aniga waxaa iga khuseeya hadi lmasala aridaa bikufri hayrika ma kufriba masala khilaafiya wey ijmaacu wuxuu ku guntamay alkufr binafsika intaasa iga khusaysa wixii kale idinku caydhsada mataawa gaalnimo iyadu makamahana midaas midda intiqaamka khilaaf ku jiraa waxaan loo daliishadaa nabiyulaahi muusa kacad intaad jibriil aadeen iyo howlihiisa nabiyulaahi muusa rabbana tmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim ilah qalbigooda dhuujibisaysanligid ba alla u rumaynin tanaa kaga cad nabi muuse habaarkiisa baa kaga cad falaa yuminu xataa yaraw alcadaab alaliim baryadan waa laga aqbalay maxaa la yidhi qad ujiiba dacwatukuma fastaqiima idan waxaa weeye tanaa u daliishadaan xanafiyadu way ka dagaalamaan aayaddan waa aayadda la isku hayo ayb maslatiqam iyadoo masale baxta ku jiro wixii kale waa un iska rooya sheekhu wuxu uhi walaa yakhfa mana qarsoono xukmu rida alraadi cafwan ruuxa ku qancay ee ku raali noqday bishirki inuu xukumkiisu in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay ma dhaafo in loo shariig yeelo wax walba waa dhaafaay bitowbatin aw maca dami towba ilaahay dhaafid baa ka furane laakiin shirkigu ilaa bitowba lama dhaafo fahwa milu xulwaani اlkaahini fahwa nadarkii la qaaday milu waxaa wey xulwaan ilkaahin ee ujrat lkaahin ninka kaahinka wax sheega caraafka wax sheega habarta fuuxise ee aleelaha daadise ee dambaska faraha la gasha soo ma taqaanid indhahana isku qabatay qiiqa dadka ku baabi'isa middaa waxay qaadato kale wey xulwaan lkaahin alkaahin waa alladii yukhbiru bilmuhayabaat waxyaabaha maqan baan ka warramaya shaygii laxadayba halkaa yaalla baadidaadii hashi saaka geed hebel bay halkaas u fooftay bari bay marka waxaa weeye xulwaanulkaahin remiigaa baasha ku afaysan remiigalku way ka rooyid <clears throat> fahuwa milu xulwaan ay ujrat lkaahin xulwaanku waa ujrada iyo wa mahri اlbagiyi zaaniyadda meherkeed ujradeedii zaaniyadda bagyadu waa zaani azaani azaaniya weeye walinahu tadliisu niman baa dhahaweeneeda jirkeeda ka ganacsata waa qurxin ma fiicno sharcigu wuxuu fool xumeeye waa in la fool xumeeyo haddaad tiraada azaaniya dumarka jirkooda ka ganacsada waaba qurux waad qurxisay soo madaxa ladayn hawshii abadan waa inaad sida magaca ku dhejiso si wixii looga carro wixii fool ee ilaahay carabka ee ilaahay ku dhejiyey hadalka ku cadday ama subaniyiisu waa in siisa loo abbaaro wixii laga sariigtana hee waa in laga sariigto meel aan sariigaysa ku jirin haddaad ugu qurqurxiso wixii baad xayeysiinaysaa waa hawl khatara aniga waa nacbay wadaadaha yidhaahda muxuu ahaa dumarka jidhkooda ka ganacsada waaba hawl moogtay ganacsi iyo beec iyo jidhka ganacsi iyo xogow xadaarada iyo reemagaalnima meesha ka muuqataba hawshaasi anugu waxay la tahay aad in looga fiirsado ya hadda taxsiin ulcibaara waxay keentay taxsiin ulmacsiya waa quruxsay baashi waqcigii baad fududaysay selafku maxay u diideen laysa mina laysa man hashana falaysa mina sa wa lama fasiri karo ma haddii la fasiro waxaa fududaan culayskii uu xadiidku lahaa naga mid ma aha taagnow naga mid maa bimacnaa dadku fiifiicane qiimaha badan laakiin waa muslim haddaad tiraday dheheen waxaa ka imanaya xadiidkii nabarkiisii qacdiisi inay fududaato shaycuna qacdaasuu rabaa ya hawlo badan baa jira adugu dareenka waa idan dareesay idinkeedi intaalla aniga dawqaygaa saa i tusay waxaa dhici karta inaad ugu khilaaftaan waliannahu tadliisun mushqaayadda zaaniyadda wey ama sharmuutada mushqaayadeedaan dhahaynaa ama dhiladaan aynu dhahaynaa soo sidaa maahaade maxaad u qusasheen waliannahu tadliisun sheekh irshaad baa gudaha ka carar iigu riday waliannahu tadliisun waa qarin cala annaadir inaadika loo qariyey tadliis yacni waa qarin weeye wax in ruuxii wax loo maldaho naadirkii waad u wixii hadaad aqbasho soo dhawayso naadirka waxaad u qarinaysaa wa ihaamun moodsiin wey lahu la moodsiiyey ana alwaliya ruuxii weliga ahaa yanfacuhu wayaduruhu markaad nadig ka aqbasho ood weliba ammaantood soo dhowayso war shirki baad u xayeysiisay ood ka aqbashay asagii baad yaad u maldahadoo geed koraad u waabtay god baad u sansaabtood caws u saartay weliba waxaad mootiisay in weligu wax tarahayo waxna yeelhayo sheekhu wuxuu fa ayu taqriirin sugideebaa limunkarin la sugo acdamu ka weyn min qabdi الnadri al اlmeyti buui munkar la suga keebaa ka weyn bui sugudeebaa ka daran bui midaani haddaad nadarkii aqbashay ood meel dhigayso oo dadki soo dhowaynayso taqriir lilmunkaraat soo ma aha fa ayu taqriir sugudeebaa limunkarin munkar la sugo oo shirki webaye yaa acdamu ka weyn bui min qabli nadr cala almeyd meydka loogu nadray inaad ka qabato nadarkii meydka loogu nadray wa ayu tadliisin maldihid iyo qarid qarin diinta la qariyo ummadda wax loo sulxiyo tadliiskaas waa labsiga ayuu la yahay talbiiskiiy tadliisku isku dhow yihiin ayib yaa acdamu kan kan weyn buu diinta ummadda in qari wa ayu ridan bilmacsiya macsiya in lagu qanco keebaa ka weyn buuri ama lagu raali noqda macsiyada alcudmaa weynayd oo ablaqu min hada min hada ridaa wey ridahan ridla ka weyn miyaa jira lagu qanco idan halis weeye culummadu waxay leeyihiin fuqahadu waxay leeyihiin ruuxa muslimka ah ku dhici asagoo qalbiya necab ilaahay ka cabsanhaya in loo dembi dhaafa rajaynhaya xoogow qalbigariirahaya haddii laakiin macsida oo ugu dhaca asagoon wax dareen ah iyo wax cabsi ah iyo wax khawf ah midna uusan ku jirin adoo ama rabbi ku cadaabaa ama rabbi kuu dembi dhaa